bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى rasuuli اllahi وaalih وصaxbi aجmaciin ama bacd cashirkan waa cashirkii lixyo tobnaad ee ka mida min sifati salaati الnabiyi salى اllahu عalayh wali waslm qaala الشhaykhu raximah اllahu taعalى alqiyaamu ilى اlrakcaةi الثaaliثaةi ثuma الraabica alqiyaamu istaagi buu baab yahay ila arakcati aaliai ragcaddii saddexaad loo istaago atixiyaadka koobaad laga kaxo uma intaa kadibna ila araabica loo istaago oo tii saddexaad laga kaxo uma kaana sala allahu calayh waalih wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yanhadu kii u hingada ama u kaca ila arakcati ahaaliati ragcaddii saddexaad mukabiran isagoo takbiirsanaya allaahu akbar leh wa amara bihi saana wuxuu faray almuusiia salaatahu ninkii salaadiisa bi'iyey buu faray inuu sidaa u takbiirsado qaabkaana u kaco fii qowlii weedhiisiibuu nabigu ku amray uma snacyeel daalika arrinkaasoo kale samee fii kulli ragcatin ragcad walba gudaheeda iyo wasajdatin sujud la arkaba kamaa taqadama sidii soo hormartay wa fiihi nadar waa inaga soo marayo qaybtan uma snac daalika fii kulli rakcatin wasajda xadiidkii rifaaca ibnu raafic azuraqi bay ku timaadaa far baana ku guda waa inaga soo nidhi wa kaana sala allahu calayh waali rasuulka ilah wuxuu idaa qaama markuu ka istaago min alqacdati fadhiga markuu ka istaago fadhigii atixiyaadka koobaad weeye kabara waa takbiirsan jiray uma qaama waana istaagi jiray ayb yacnii fadhiga markuu ka istaagahayo ragcadda labaad oo ragcadda koobaad ka istaaga talabaad uu aadahayo iyo ta saddexaad markuu ka kacaya ta afraad u aadhayaba kabara waa takbiirsan jiray allahu akbar buu odhan jiray uma qaama wa joogsan jiro wa istaagi jiray xadiidkaasna sheekhu hoostu wuxuu idiin qabtay abu yacla baa soo saara fii musnadi bisanadin jayid wa huwa mukharajun fi silsila saxiixa lix boqol iyo afar sidaasuu ku yidhi meesha ayadaa sheekh wuxuu ku leeyahay silsilada ah walxadiidu nasun sariixun fi ana sunnata altakbiiru uma sujuud xadiidku waa nas ku cad buu leeyahay sunnadu inay tahay in la takbiirsado allah akbar la yidhaahdo kadibna la sujuudo wuxuu u jeedaa xadiidka dherarkiis markuu iswato waxaa wey kaana sal alla lay slam idaa araada an yasjuda kabara uma yasjud nabigu wuxuu ah markuu doono inuu sujuudo wuu takbiirsan jiray kadib markuu allah akbarta dhammeeyo haddana sujuudi jiray kaana idaa araada an yasjuda kabara uma yasjudu waidaa qaama min alqacdati kabara uma qaama saasuu xadiidku wada socdaa halkaasuu marka sheekhu uu ka deliishanaya sida sawaabka ana muddo aan inuu sidaa uu sheekhu sheegay ay aan mudi jiray oo sheekhu waa ku taqliidin jiray laakiin bacdan baa kutub la daabacay rijaashii kutubtan wax ka soo kordhaysa khaasatan sida kitaabka atadyiin calaa kitaabi tahdiib atadiib wadaadka uu leeyahay sanadka dacfi baa ku jira sanadka dacfi baa ku jira waxaa weye xadiidku wuxuu min xadiidi kamil ibni طalxata can xamaad bni salma can muxamed bni camrin ibni calqama alleyfi can abi salma can abi hurayra xadiidku ariiqaasu ku yimaada xadiidka sheekhu uu daliishanayo ee abu yacla ku jira ayb abu yacla wuxuu kaga jiraa silsiladana buu kaga jira halkana waa sheekh waa inoo daliishada waa ujeedaa xadiidka marka min ariiqi kamil ibni طalxata aljaxdari buu ka yimaada sheekhiisu waa xamaad ibnu salma sheekhiisa waa maxamedna waa maxamedn camr ibn calqama can abi salma can abi hurayra kaana sal ا alay slam ida araada an yasjuda kabara uma yasjud waidaa qaama min alqacdati kabara uma qaama xadiidkaa marka daciif wey sida raajixa ah dhowr arrimood buuna qabaa midda koobaad kaamil ibnu alxata waa saduuqun laa ba'sa bihi waxaa isweydiin badan marka xadiidkan noocan ah ee sifaadkii nabi maxamed salaadiisa loo soo guursho dhanba khilaafsan tafarudka uu la gooyi noqday kaamilu طalxat nin saduuqoo mutqin aan ahayn ma la aqbalhaya waa su meesha ku jirta haddaan kandhufto taa kayna laabno iska dayn waxaa meesha ku jira xamaad binu salma waa nin imaamu iqaah laakiin tagayara biaakhirati waagi u dambaysay aakhiru xayaatihi wuu doorsomo fahamkiisii iyo xifdigiisa waa isdhimay asaga xataa haddaan iska dayno oon dhahno waa la saxiixa xadiidkiisa ardadiisii badnayd awa wadaadkan kaamil ibnu talxat aljaxdari oo saduuqa laa ba'sa bihi ah ee aan mashhuurka caanka aan ahayn intuu xadiidkan sunnada ku dhisan ee axkaamta fiqiga wato wasaw kala gooni noqonayo ardadii caanka ahayd ee axaadiista xamaad ibnu salax xambaartay ee ka aflaxday awal sida cafaan ibnu muslim awal cabdiraxmaan mahdi awal raggii noocaasaayee lagu yaqaanay xamalatu axaadiidi xamaad ibnu salama lama hayo intaas saddexdaa qodob kaamil ibnu alxat oo tafartus in la aqbalay in kale muran ku jiro xamaad ibnu salama oo fii akhiri xayaat tahayur ku dhacay iyo tafarudka kaamil uu kala taho xamaad ardadiisi kale oo labtirkiyadu far ku intaas haddaan iska dayno kulli waxaa la dayn karin culummadu waxay dureen xadiidu maxamed bn camr bn calqama abi salama xadiidkiinoo ariiqaasu ku imanaya waxay dureen xadiiu maxamed ibnu camr ibni calqama allayfi can abi salama can abi hurayra way dureen sidaa darteed ayaa wuxuu yidhi nin kale ibnu maciin maa zaala الnaasu yattaquuna xadiiثahu qiila wmaa cilaة dalika qaala kaana yuxadiثu maraة can abi salmةa bالشhayءi min ra'yihi uma yuxadiثu bihi maraة can abi salmةa can abi hurayra wuxuu i xadiidkiisa abi slm can abi hurfar baa ku goda maxaa jira la iska ilaalin jiray sababkuna waxaa weeye marbu wuxuu ku warin abisalama xadiidkiisa oo asaga fiqigiisa ijtihaadkiisa iyo ra'yikiisa ku warin haddana xadii ra'yigii laftirkiisii wuxuu kaaga dhigi can abi salama can abi hurayra oo kaaga dhigahayaabu axmed laftirkiisaa sidaa yidhi oo aada iskaga ilaalin jiray oo wuxuu ka hadlay xadiiu maxamed bn camr bn calqama can abi salma fiihi nadar aad booga hadlay wuxuu ku gebagabay huwa muarib اxadii marka halkaa la marayo intaasi haddii xataa la dayn lahaa maxamed bn camr asagoo riwaayadiisa can abi slm far ku gudan tahay haddana wuxuu khilaafay zuhri can abi slm xadiidku saxiinku ku yimaadaa min ariiqi الzuhriyi can abi salmata can abi hurayrata bilafd uma yukabiru xiina yaquumu min aljuluusi fi اlاثnatayn uma yukabiru goormuu nabigu takbiirsanhaya xiina yaquumu min aljuluus markuu ka istaago fadhiga fi linatayn labada ragcadood markuu istaago ee isqotonsho ayuu nabigu takbiirsan jiray gacmana kor u qaadi jiray xadiidkii maxamed bn camr abi salamana muxuu ku yidhi isagoo fadhiya ayuu takbiirsanhayaa markuu ragcadda labaad ka kacahayo atixiyadka ka kacahayo gacmaha markaasu kor u qaadaya idan mukhaalafatu aلzuhri limuxamed ibni camr can abi salama iyo dhowrkii cillaan kuu soo sheegay xadiidku waa qabaa intaa waxaa ka daran saxaabiga abu hurayra xadiidka laga wariyey asagu salaadda nebi maxamed ku tilmaamay uu tukan jiray waxaa wariyey maqberi kaana idaa qaama min asajdatayni qaala allahu akbar kaana idaa qaama min asajdatayn markuu istaago kadib ayuu allah fadhi jiray wadaadkana muxuu ku yidhi isagoo fadhiya ayuu nabigu takbiirsan jiray kadibna uu istaagi jiray waad ujeedaa mar mukhaalafada meesha ka taala xadiidka asagu bukhaari buu ku yimaadaa min ariiqi nucaymi majbur buu ka yimaada can abi hurayrata lafdigun wuxuu ahaa waidaa qaama min aljuluusi waidaa qaama min aljuluusi qaala allahu akbar cinda axmed bni khusayma min ariiqi ibni jurayj buu ka yimaada abi hurayra wuxuuna ku yimaadaa wayukabiru xiina yaquumu min almuhanna bacda aljuluus xiina yaquumu yukabiru xiina yaquumu من المثنى markuu labada ragcadood ka istaago bacda aljus ee fadhiga ka dambaysay buu takbiirsan jiray muslim baa kaa soo saara abu hurr laftirkiisu saasaa laga wariyay asaga laftirkiisaintaa waa axaadiitii zuhri can abi salama wuu khilaafay maxamed camr zuhri waxaa mutaabaceeyey ardo kale nucam almujmir maqbari kulli siduu ku wariye ku wariyeen marka riwaayadu ama waa shaado ama waa munkar isaga abu hurera ragga tilmaamay salaadiis waxay eh, ninka la jiray caطaa sallaytu qalfa abi hurayra fasamictuhu yukabiru xiina yastaftixu salaa wuu waday maxalu shaahidku uma xiina yastawii qaa'ima min aلثintayn uma xiina yastawii qaa'ima min aلثintayn wuxuu kaloo takbiirsan jiray gacmana uu rafcin jiray ka istaago si isku qotonsho labada ragcadood ka istaago idan dhaqanka abu hurayra riwaayada marfuucda ka soo orortay min jamiici turuq kullu way khilaafsan tahay riwaayatu muxamed ibni camr ibni calqama can abi salm can abi hurayra riwaayadaas marka laga taxad ibni camrna sidoo kale wey mukhaalaf kalena uu wataa xadiidku hadda xukm mashquul wuxuu kaloo wataa wuxuu kaloo ku jirta asagu kaana idaa araada an yasjuda kabara yasjud taa lafteed bukhaari waa kii baabaystay yahwi biاtakbiiri xiina yasjud wuxuu sheegay inaad allah akbar dhihi kadib aad sujuudi inaad allah akbar dhihi kadib inaad istaagi labaduba axaadiitu khilaafsan yahay axaadiistaad soo marteen kulli waxay nabigu markuu sii socdo ayuu takbiirsan jiray sujuudda ayib kanna wuxuu yihi allah akbar baad dhihi kadib baad sujuudi allah akbar baad fadhiga ku dhihi atixiyaadka koobaad kadibna waad istaagi labadaba khilaaf baa ku jira sheekhuu meeshuu yihi wahada alxadiidu nasun sariixun fi ana sunnata atakbiiru uma sujuud sax ma aha waa mukhaalif lilaxaadiid aada ha looga taxadaro alla fiiriyo kolley baxdigaas wa kaana sala اla alay sl rasulka wuxuu yarfacu kii kor u qaaday yadayhi gacmihiisa maca hada takbiiri takbiirtan maceeda axyaana mararka qaarkood takbiirtan hadda la soo sheegay waa maxay laga istaagaya atixiyaadka koowaad laga istaagayo mar buu rafculyadayn raacin jiray ayib rafcigaasna sida sawaabka waxaa wey markaad istaagto baad kor u qaadi markaad istaagto eed isqotumisaad allahu akbar dheo gacmaha kor u qaade takbiirtay rafcigu way israacayeen lianna maqsuudku waa takbiirta rafculyadayn gacmaha kor loo qaadana waxay raacsan tahay takbiirta waa taabic sidaa aanu soo maray ayib inta badan ayaday raacdaa marka hadday horraysay hadday dambaysaba maxalushaahidku waxaa weeye hadday horraysay iyo hadday la socotaba waxaa wey maxalushaahidku waxaa wey takbiirta maqsuud ah xadiidka abi xumaydin saacidin waxaa ku yimid fi ah saxiix aad garanaysaan uma yaquumu min asajidatayni fayasnacu mila maa sanaca fi listiftaax xiina ftatax asalaa markaad istaagto isqotomiso markaa kadib baa takbiirsan gacmana kor u qaadi aadaa uga suga wa kaana sal اllahu alayh wasalam rasuulka ilah wuxuu idaa qaama markuu ka joogsado ida araada alqiyaama cafwan idaa araada alqiyaama markuu doono inuu istaago ila rakcati araabicati ragcadda afraad qaala wuxuu odhan jiray allahu akbar buu odhan jiray wa amara bi wuxuuna faray takbiirsigaas iyo qiyaamkaas almusii'a salaatahu ninka salaaddiisa bi'iyey kamaa taqadama sidii soo hormartay aanifan mar dhoweyd oon dheerayn wa kaana sala allahu calayhi waali wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yarfacu yadayhi gacmihiisa kii kor u qaada maca hada takbiiri takbiirtan laga kacay ragcadda saddexaad ee ta afraad loo kacahayo axyaanan mararka qaarkood hoosta sheekhu wuxuu qabtay waxaa soo saaray abu cawaana iyo nasaa-i bisanadin saxiix aniga inta tabartayda waqti baa igaga baxay maanta ma helin xadiidkaas idinku soo fiiriyo ma helin asalkana sheekhu ma sheegin xadiidka asalkana kuma takhriijinin oo intan hadda idiin dhagaanay rawaahu abu cawaanata wanasaa'iyu bisanadin saxiixin keliya ku qoran anugu inta tabartayda waa rogay abu cawaana waan hayay nasaa-ina waa ka waayay xadiidkaas ayb inuu nabig sal l slam markuu u kacaya ragcadda afraad gacmaha kor u qaadi jiray baan ka hadlaya takbiirta ma waxaan ka hadlaayo muxuu ku uhi sheekhu wa kaana yarfacu yadayhi maca hada takbiiri axyaana ayib qolyihiinna sharax haystaan u sharax ma haystee ma idiin qaban haya xadiidkaas meel lama idinku tiirin haya wadaadka sharax haysta olveer ado kitaabka haystaa way baasmul muxuu ku yidhi waxaan ka hadlaayee miyaad fahanteen ragcadda saddexaad marka laga istaagaya allahu akbar in lay odhanhaya ma aha inaan ka hadlayno waxaa weya takbiirtaas rafculyadayn nabiguna mararka qaarkood raacin jiray xadiid sheegahaya ma helin labada kitaabuu sheekhu u tiiriyey xadiidkana anugu waa ka waayey kuma jira idma lihi laakiin anugu waa ka waay bal soo raadso ya meel kuu cilmay soo maha haye waaye dacfo aalib walmaluub markaas anigana waa kari waayey ninkii aan lahaa waxbu sheegin hawkaas <clears throat> almuhim waxaa weeye sheekhu asalka ma takhriijinin yani raqamkii iyo safxadii iyo juski nama siinin rawa abu cawaanata wanasaa-iyu bisna saxiix kaga tagay aniguna arki waay bal soo fiiriye shariifkan dhegaystayna waxaa weeye isna uun sahan buu u dulmaray sheekh cabdinuur allah caafiya asaguna uun dulmaray marka ma ma garanhayo uma kaana sal اllahu alayh ali waslm rasuulka ilaahay wuxuu ahaa yastawi kiisan ekaada qaacidan asagoo fadhiya calaa rijlihi lyusraa lugtiisa bidix buu ku fadhiisan jiray muctadin asagoo ekaanaya oo siman oon muxuu ahaayey aan dhinac u dhacaynin xataa yarjica ilaa uu laabto kullu cadmin laf walba ay ku laabato ilaa mowdicihi meeshiisii uma yaquum waa istaagi jiray muctamidan asagoo cuskana calaa ardi dhulka cuskana waa istaagi jiray yani rakcadda saddexaad buu markaasuu tii afraad buu aadahayaa uma kaana yastawi qaacidan oo jalsat اlistiraxada ad soo martee buu sheekh ujeedaa waad soo marray soo ma ahayn markaad ragcadda saddexaad ka soo fadhiisato aad sujuudda labaad ka soo toosto ha sii boodine dib u noqo iftiraashemo salmigu u fadhiiso kadibna markaa sii istaag waa jalsat listiraxa ila waxay geli jirtay ragcadda koobaad iyo iyo ta saddexaad marka laga kacahayo wa kaana yastawi qaacidan wuxuu ahaa nabigu mid ekaada isagoo fadhiya fadhi buu buuxsan jiray calaa rijli yusa lugtiisa bidix muctadilan asagoo dhexdhexaysanaya bimacnaa isagoo xasilaya ka dhiganta isagoo xasilaya ka dhiganta aan boobaynin xataa yarjica kullu cadmin ilaa mawdici uma yaquumu muctamidan calaa taas dhib ma laha ama gacmaha lagu kaco ama ilowyaha intaad qabsato suduur lqadami ku boodata waynu soo marray culays ma laha hunaa jilsat اlistiraxa oo imaam shaafici u qabay iyo riwaaya can imaam axmed labadaas horaan baynu soo marray wa kaana sal اllahu alay waslm muxuu ahaa yacjinu kii muxuu ahaa gacmaha duuba gacanta duubto isagoo saa intuu u duubto ayuu ku istaagi jiray sheekhu raba yactamidu calaa yadayhi gacmihiisuu cuskan jiray idaa qaama markuu ka istaagahayo fadhiga ragcadda saddexaad iyo midda koobaadba alاctimaadu calى اlyadayn fanacam nabigu markuu kacay inuu gacmaha cuskan jiray saabadana saxaabana sameeyeen salafkuna ogol yihiin inkastoo dhan kale loo badan yahay murankama qabno culaysba male laakiin waxaan ka soo dagaalanay cajniga in lagu fasiro gacantoo duuban oo feer kuu duuban yahay tontoomo intaad duubato inaad ku istaagto saasuuna asagu sheekhu qabaa oo sheekh albaani ku fasirhaya yacjin wuu cajiimi jiray faruhu duubi jiray wey kadibna wuu cuskan jiray farahoo duuban baa lagu istaagahay meeshii sidan ay ahayd dadna sidanay u kacaanba dad way farahan saanay ugu kacaan qolyo sidanay u qabsadaan niman baabacday dhigtaan shantuba waad fasaxantihi laakiin mid baa sunna un baan hadda diidannahay <clears throat> yacjunu hadda inaysan ahayn la duubahayo bas ah yactamiduba caddays hadday ictimaadkii ay laba kala duwan yihiin waagu caaifaha meesha la gelin lahaa bal idan maadaama wudi la gooyey yactamidu waa jumla mufasira liyacjinu kaana yacjinu ay bimacnaa yactamidu wey wuxuu cuskan jiray calaa yaday gacmiisuu nabigu cuskan jiray idaa qaama markuu istaagahayo sidaassu marka sheekhu uu qabaa inay qaabkaa tahay oo xadiidka ibni cumar aynu soo maray ayuu u daliishadaa waa inaga soo mara adika inuu daciif yahay waalcilmu cind allah asiga abu isxaaq alxarbi oo xadiidka sheekhu u tiirinay soo ma aragta abu isaq alxarbi baa wadiyey fii hariib alxadiid uu ku markii uu wariyey wuxuu yihi ay munkabun ka hayati اlcaajini munkabun ay annahu munkabun calaa hayati اlcaajini wuxuu ku fasiray asagu markuu nabigu kacayo waxaa weeye isagoo foorara ayuu kici jiray isagoo qaarka taagaya ma kici jiray ruuxa cansheerada qooshahaya ama kibista qooshahaya soo kuma foorarsada baasha mise intuu qaarka taagay si ruwaagi buu sidaa yidhaahdaa mise wuu foorarsadaa oo saas baashu riixaa alxarbi wuxuu leeyahay nabigu markuu kacayo isagoo foorara ayuu gacmaha cuskan jiray waana kici jiray wadaadkii horta hariibka xadiidkana wariyey qaabkaasu u fasiray waraawi adraa bimarwiyihi maa lam yukhaalif الظaahir fii lisaani اlcarab waxaa ku yimid yacjinu fi الsalaa ay yactamidu calىa yadayhi idaa qaama fii lisaan اlcarab wadaadkii ibn manduur soo ma garanaysa kamaa yafcalu اladii yacjinu اlcajiin siduu yeelo ninka canjeerada qooshaya ama kibista qooshaya fii misbaax اmuniir waxaa ku yimid fayuumi wadaadka shaaficiga qaala jawhariyu cajina idaa qaama muctamida calى اlardi min kibarin cajina waxaa la idaa qaama muctamida calى اlardi min kibarin cajnigu waxaa weeye markaad dhulka cuskataba waayeelnimo darteed aad u cuskato ninka dhallinyarada maa lagu yaqaana daf inuu iska yidhaahdo booyihii cuskado asagoo waba cuskanin bu iska boodo lugihiisa ku boodo midka xooguu yargaabiyo inuu lugta cuskado laakiin dadka dhulka cusub maaa lagu yaqaanaa waa yeel warkii wey hawshaas idan xadiidkii dalaaladiisu xataa hadduu asaxo dalaaladiisu ma anfacayso siduu sheekh albani uu rabo raxmat ullahi tacaala caleyh wadaadkii la odhan jiray alimaam abu camr ibnu salaax asagu kitaabkiisa sharxu mushkil wasiid baxdi dheer baa ku jira aad buu u naqdiyey wadaadaha ku fasiray cadniga in gacmaha la dubo bal wuxuu yihi waa qaab cajami ah oon carab suqul ku lahayn waa hay-a munkara oon salaad khusaynin marka la waayeela qaab loo kaco ummadda salaad looga dhigi maayo buu beydkii wuxuu keenay uu lahaa acsha acsha beydkiisii wa asbaxtu kuntiyan وأصبحت عاaجiنا وشhaر khiصاaل المرء كنت وعاaجiن beydkaasuu keenay wuxuu ihi wadaadkaas acشha nin adiibo carbeedoo luqawi ahaa xaggana mxuu aha shaacir ahaa wuxuu ihi zamankii fiicnaa uu soo maray iyo wanaaggii uu soo maray wixii o dhan buu ka sheekeynaya waa duqoobay beri samaadkiibu marka dib u xusuustay markaasuu wuxuu yidhi wa asbaxtu kuntiyan kuntu kada kuntu kada kuntu kada baa noqday yani kuntiyan waxaa loo yidhahda waa nisba ilaa kuntu waxaan ahaan jiray xoolaan ahaan jiray wiil bale ka dhacday baan ahaa beryahan dambaan xoogow miyaad taqaanaa waagaan yaraa wiil hoog baan ahaa wiil yani kuntiyan kuntu kuntu somaali waxay yidhaahdaan eh, aabbahay baa geel lahaan jiray anaa dameero laa dhaanta dameero anaa laa dhaanta marka kuntigu wuxuu uga jeeda ninka shaacirka wa asbaxtu kuntiyan nin hadda un tabartiisa ay noqotayba waxaa noqday dagaalkan xidhay leeyihiin waxaa noqday buu ninuu ka sheekeeya wuxuu soo maray waa howlaha ay haweenku ku dacayaan duqoyda waxay dhaheen oday markuu duqoobo faan iyo xisaab kalaa ka soo hadha xisaabta kale sheegi maayo marka faan baa ka soo hadhi kanan ahaa halkanaan maray oo waxaan ahaa wiil baa ka dhacday oo xoolahan bixin jiray oo waan gurman jiray oo wartalow haddaa idinkoo kale ahay war wax dhiga war ragga iska dhacsha waaga idinka idinla ekaa waxba layma sheegi jirinba ah, marka wuxuu ihi wa kuntiyan nin kuntu kuntu kuntu kada aan eh, ka shaqaysta yaan hadda noqdo taasa ila tabar ah wa asbaxtu caajilan markuu kacay nin cuskada gacmahana waa noqday buu wa sharu khisaali اlmar'i kuntu wa caajinu dhaqankiisana waxaaba u daran buu inuu ka dhigto dabcad ka dhigto waxaan ahaan jiray kuntu kuntu waa caajin inuu gacmaha cuskado aragtay hade duqaydu iyo waayeeladu qaarka dambe marka hore ka kacayaan kadibna gacmaha dhulka ugu dambay somayda arag qaabkaasaa cajniga la yidhahdaa laakiin gacmahoo la duubo wax ku fasira ma arag luqawiinta hala wadaad mooye wadaadka kitaabkiisa ataa maanta inaan anugu naska dul istaagaan dabcan waan kari waayey laakiin waxaa soo ka soo guuriyay alimaam ibnu salax fi kitaabi sharx mushkil wasiid mujalladka labaad boqol afartan iyo koob waa wadaadkii la odhan jiray abulxasan adariir kitaabkiisa almuxkam fi lua almuxkam fi lua wadaadkii maghribiga ahaa andalusiga ahaa wadaadkaas oo luqawi ah wuxuu soo guuriyey cajam waxay kaloo noqotaa in shantuba intaad duubto aad ku istaagto wadaadka marka wuxuu taageeraya tafsiirkii sheekh albani laakiin waa wuxuu ihi ibnu salaax waa tafsiiraan jirin buu ihi wadaadkan abulxasan adariir saaxiba almuxkam fi lugana lahu kharaa'ib wa mafaarid lagu radiyey lagana yeeli maayo ahlua badankoodna agay mareen almihim masle qaabkaa laiskugu haysto xadiidka sixadiisi waa laisku haysta inuusan sugnayn baa ila xoog badan dalaaladiisina muran baa ka taagan waxaa loo baday inuun sidaa uusan hayn sheekhu halkaas ayuu maray walcilmu cind allah wa kaana sal la slam iyadoo aad laiskugu dhibaa anuu soo gaadhay reesli aad iskugu dhibaanoo haddaadan saa dhihinba laisku qabsanhayo oo qolyahareesigiiska ninty sixkii ninty eightkii ninty ninekii sevenkii aad bay ugu dagaalami jireen marka waxaan xusuustaa wadaadkii muaadinka shakarna-uud oo suu sidaa u lahaa ay labadaa i noqotay sibirgeel shakarnaud soo ma garanaysaan mise raggiinu gadaal ka soo gaadh baatiin baasha ah, dadku waxaa le abaaru keentay abka soo gaadh weeye badankiina abaaru keentayna tiin baan u malay almuhim wa kaana sal اllahu alيه wasalam yaqra wuxuu akhriyi jiray fii kulli min aragcatayn labada ragcadood ee dambaba ee saddexaadkii afraadka ah ile labaad koobaad iyo labaad waad soo marteen alfaatixu akhriyi jiray wa amara bidalika wuxuuna faray almusii'a salaatahu buu faray wa kaana rubama waxaa laga yaabaa adaafa inuu ku biri ilayhima labada ragcadood saddexaad iyo afraadka fii salaati الظuhri salaada duhur gudaheeda bidca aayaatin dhowr aayadood kama sabaqa sidii soo hormartay bayaanuu cadayntiisu fi qira'ati quraan akhriska aanu kusoo sheegnay fii salaati duhr yacni ragcadda saddexaad iyo ta afraad faatixun buu nabiga ku gaabsan jiray saasaana u badnayd axaadiidta saasaana u badnayd marar baa dhici jirtay in faatixa nabigu wax raaciyo salaada duhur xaggayna ku soo marray intaa in lagu gaabsadaa asal ah axaadiista sheegaysa nabigu salaada duhur iyo casar iyo ragcadda saddexaad iyo afraad faataxo qur buu raacin jiray in muran ku jira aynu soo sheegnay alqunuutu fi salawaati alkhamsi linnaazila in loo qunuudo salaadaha shanta ah dhibaato timid awgeed alqunuud waa ducaysigii allahuma ahdina aan dheh jirre la ducayso ma garanaysaa marka la ruuco kadib la soo ictida samic allahu liman xamida kadib la ducayso ducadaasa qunuudka hadda loo jeeda fi salaawaati alhamsi shanta salaadoodba duhur iyo casar iyo maqhrib iyo cishi iyo salaad subax baa la qunuudo linaasilati dhibaato timid awgeed naasiladu waa masaa'ibka muslimiinta qabsanaya abaaraha colaadda muxuu ahaaye biyola'aanta qulqulatooyinka dhulgariirka cabsida cudurada wax walba muslimiinta guudoo saameeya ama muslimiin ku habsada si guud iyo si gaar ahaaneedba in laga qunuudo laga duceeyo muslimiintu isla gurmadaan ayaa la doonayaa waa jirkaada qayb ka mido xubin kaa tirsan weeye wa kaana sala allahu alay wasalam idaa araada markuu doono wuxuu an yadcuwa inuu habaaro calaa axadin qolyo u habaaro aw mase yadcu u baryo ilaahay u togo liaxadin axad kale ilahay u qanata waa qunuudi jiray ilaahay buu jiray fi rakcati alakhiira ragcadda u dambaysa bacda rukuuci rukuucda kadib buuna qunuudi jiray idaa goortay qaala u yidhah samica liman xamida rabbanaa laka alxamd wa kaana suuban wuxuu ahaa yajaru kii la jahra kor u dhiga duceycodka biducaahi ducadiisa kor buu u qaadi jiray qunuudka qunuudkaasi mar ama ha noqdo muxuu ahaayey salaad jahriye ah ama yuusan noqonin mar hadduu qunuud yimaado kor baa loo qaadahaya wayarfacu yadayhi gacmihiisuna kor u qaadi jiray markuu ducaynaya saasuu odhan jiray rafcigan kiisa kanoo kale ah maaha rafcigii salaadda ayna kusoo martay maaha rafcigii liducaa wey kan gacmahaad saa udhib waad soo godaysa xadiidku waad garanaysa de asalka wuxuu ku yimaadaa saxeynku ku yimaadaaye laakiin riwaayadan sheekhu hadda wa yarfacu yadayhi waxaa la tafaruday sulaymaan ibn muhiirat almakhzuumi can haabit ibni aslam albunaani isagoo jamaaco dhowr iyo tobana khilaafsan xadiidkii anas aad garanaysaan laakiin abu cawaana saxiix yeelay sanadkiisana waxaa taxsineeyey ama saxiixiya alimaam nawowi ciraaqi ayb wadaadana waxay leeyihiin rafcu اlyadayn fi اlqunuud nabiga kama sugno bay leeyihiin ayb saxaabadan bay ka suganta yidhahdaan wayuaminu wuu aaminsano aamiin buu dhihi man khalfahu cidda ka dambaysana dadka ka dambeeya markaad adugu ducaynayso dadku aamiin bay kuu dhihi adna ducadaad wadi dadkuna way ku aaminsan taa hore in rafcu lyadaynkaaba dhaantee oo ninka la tafaroni uu iqa u yahay midaan dambe in aamiin aad tidhaahdaan ah nebi maxamed iyo saxaabadu la tukanaysa kama sugno saxaabadii la tukatay iyo nebi maxamed kama sugno inay aaminsadeen waxaana la tafaruday hilaal ibnu khabaab nin la yidhaahdo hilaal ibnu khabaab can cikrima can ibni cabbaas can ibni cabbaas ayib ninkan tafarudkiisa lama aqbal waa nin dacfi ku jiro asagu wadaadana waa saduuq yidha laakiin waa nin daciifa khaasatan xadiidu can cikrima waaba manaakiir xufaad badanna way khilaafeen ka asagu ma sugan alta'miin تأmiin الصaxaabati khalfa الrasuul fi اlqunuud ma sugno laakiin saxaabadaa qunuudi jiray oo ducayn jiray inta ka dambaysana aamiin dhihi jiray xilliga cumar iyo xilliga ka dambaysayba saxaaba way ka sugan tahay lakin waxaynu isku hayn waxaa weeye nebi maxamed baa qolyo habaaray ama u duceeyey saxaabaduna waxay u lahaayeen aamiin min xayثu الriwaaya ma sugno amaa saxaabadu way yeeleen ayagu ayib hoosta sheekhu wuxuu ku qabanayaa waad ujeedaan baan u malayna wuxuu leeyahay sheekhu rafcu lyadayn fi اlqunuud waa sida axmed uu qabo waana madhab isxaaq waana madhab muxuu ahaa jamaahiir min alculamaa laakiin markaad ducaysa kadib in oy ducadu dhammaato in gacmaha wejiga la marsado siday caamadu yeelaan hadday bannaanka ku ducaystaan iyo hadday salaad gudaheed ku ducaystaanba markii ducada ay dhammeeyaan wejigay marsadaan daymna waxay kusii daraanba jid kalay sii mariyaan waad aragtee maanu malay taa sheekhu wuxuu leeyahay iyadu meelna kuma imanin meelna kuma waa bidco saasuu leeyahay ninka aad u shaxay qadiyadda waxaa ka mid ah alimaam alxaafid albayhaqi abubakar axmed bnu xusein asagu waa faahfaahiyey wuxuu ihi meelna kuma sugno wax xadiidoo ku yimid laa daciif walaa saxiix ma jiro buur ayib waa nebi maxamed ka sugan mid saxiixaan ujeeda oo ka yimid nabiga ma jiro walaa saxaabada walaa taabiciinta buuri laakiin mid daciifa ah, ayaa laga warshaabi nabiga kaasna wuu qabtay waana daciifiyey abu maxamed uljuwayni markuu kitaabka fiqiga ah qoray ku naqdiyey risaalo u diray kitaab fiqi uu kaga hadlay madhab shaafici ba abu maxamed uljuwayni baa qoray bayhaqi bayna aqraanahayeen waa imaam alxaramayn aabbihii wadaadka kitaabka qorahaya bayhaqi baa markuu kitaabkii mutaalaceeyey yaa wuxuu arkay masaa'il aan munaasab ahayn oon u cunamin imaamka faqiihi abu maxamed uljuwayn uu qaabka u dhiga risaalo uu qoro ku canaantay masaa'ilku kala hadlay ka u ihi masxu lyadayni bilwajhi bacda ducaa meel la kago kitaabka kumana arki karo marka masaailka ku inkare ka mid ahay ibn صla uu i wa bihi aquul kitaabkiisa ar mushkil wasiit markuu marayo wuxuu yidhi anugu sidaan leeyahay khazaalina waa khaldamay annaga shaaficiya warka annaga waa taqaana intaa marka laga soo tago annaga shaaficiya saddex wej baan leenahay haddaan shaaficiya nahay warka annagu waa inaad wax ka ogaataan ma og tahay warka kooaad madhabka kooaad waxaa weeye nafyu rafci اlyadayni wاlmasxi macan wejka koobaada shaafici ay qabto waxaa weeye wadaadda waxay leeyihin haddii la qunuudahayo gacmaha korba loo qaadi maayo ducada marka la dhammeeyana gacmaha wejiga la marin maayo labaduba way diideen ragga hawshaa diida waxaa kamid ah saxib اlmuhadab abu isxaaq ashiraazi kitabkiisa almuhadab ee kutubta shaafici kitabka u weyna mutuuntoodan ka hadlaaya halkaasuu maray waxaa kaloo sidoo maray abu maxamed albaqawi kitaabkiisa atahdiib fiq shaafici waa idin yaalla may ogola wadaadahaas wejka saddexaad wejka labaad baan rabaa cafwan in la kala qaado oo la yihahdo gacmaha in kor loo qaada marka la ducaysanayo way fiican tahay laakiin waxaan la ogolayn wejiga in la mariyo sidaa waxaa ku tegey alimaam albayhaqi ibnu salaax nawowi ragga muxaqiinta faniga xadidka ku fiican halkaas wada mareen ayib maxaa noo soo daxeeya ibaat اamrayn labadaba in la yidhaahdo gacmaha kor loo qaadi waan la isku rogi oo waa lasmarin ducadii ilahi wuu kaa aqbala w meeshan saaraa waa in lasmariyo saddexdaa wejba waa leeaha dhag saddexdaa waa leeahay waad fahateen baan u malay keedin la rabo saddexdaa weji midka dhexe tafriiqa wejka mufaria waafaqsan sunnada wاlcilmu cind allah wa kaana salى اllahu عalيه waslm rasulka wa yaqnutu kii qunuuda fi salawaati اlhamsi kuliha salaadaha shantaa dhammaantood buu qunuudi jiray wuxuu hoosta sheeku qabtay abu daawud iyo saraaj abulcabaas asaraaj baa wariyay daraqudin bisanadayn saxiix laba xadiioo midna xadiid bara ibni caaziba wey midna waa min xadiidi ibni cabaas ya sheekh axmed kuma maqal risaalada bayhaqi uu abu maxamed aljuwayni u diray magaceeda ma aqaan risaalatu abubakr albayqi ilaa maxamed ujuweyni baa le waa mabuuc ay ku jirtaa majmuuc risaa'il munyariya ku jirtaa ku daabacan tahay shaaficiyaduna kutubtoodu ay soo guuriyaan mulaqin iyo xaafidka iyo ibnu salaax kulli way ka soo guuriyaan waa risaalo oo naseexo ahayd oo masaa'ilo ku khalday imaamku uu ka saxaayey bayhaqi baa saxayey maadaama bayhaqi uu kaga awood badnaa juwayni xagga faniga xadiidka faniga xadiidka risaalada magaceeda ma xusta laakiin waa risaaladaas risaalatu abibakr baqila maxamed jubayr bay caan ku tahay waxayna ku daabacan tahay qaybo ka mid a ah haddaanan khaldamin majmucat risaa'il munyariya ku daabacnayd ayb wa kaana yaqnutu fi salawaati alhamsi kulliha salaadaha shanta nabigu waa ku qunuudi jiray waa marka ay naasilo jirto wey idaa araada an yadcuwa liqowmin aw dacaa calaa qowm markuu nabigu xabaarahay wax u ducaynay dhib jiro wey ma aha qunuud joogta ama wax laga hadlayo xadiidka hore ibn cabaas asagu waxaa ku jira dacfi o min ariiqi hilaal ibni khabaabka aan kuu soo sheegay baa ku jira isagaan la tafaruday tafarudkiisna lama aqbalayo siduu cad ibni xibbaan wuxuuna la tafaruday dikru اlqunuuti fi salawaati اlkhams shanta salaadood buu nabigu qunuudi jiray cinda anawaasil asagun baa wariya saxaabadu waxay wariyeen intooda kale iyo xadiidka ku yimid inuu nabigu qunuuday nawaasisha markii reer ricli reer degwan ay saxaabada laayeen maqribkiiyo fajarka maqribkiiyo fajarka ayuu nabigu qunuuday axaadiitu saxiixan ku timid sunanka saasay u badan tahay xadiidka bara ibnu caazib asagu waxaa ku jira nin lehda maxamed bin anas araazi baa ku jira waa nin saduuqo yuqrib ibnu qayim nasaadka wuxuu idhi laa taquumu bihi xuja sheekh albaani aad bu ibnu qayim u naqdiyey naqdigiisana masax ma aha dahabi baa ka horrey wuxuu yidhi aلصaxiixu mawquuf xadiidkan waxaaba saxiixa inuu mawquuf yahay miisaanka miisaan اictidaal dahabi markuu u tarjumaystay maxamed bn anas araazi buu sidaa ku sheegay labada xadiima ma sugno sida saxda ah laakiin xadiidka abi hurera fiican inuu sheeku deliishado xadika abi hurera fi axiix saxaabiyo taabicin bu wuxuu ku yidhi ma idiin tukadaa siduu nabigu u tukan jiray maalin maalmaha ka mid ahaabay dheheen maalin buu shantii salaadood buu tukaday marka duhr casar maqrib cishe subax yuu ku geeyey markaasuu shantiiba qunuuda xilliguu dhib taagnaa muslimiin u duceeyey gaalana habaaray markuu dhammeeyey buu ilaahay baan ku dhaartay salaadda nebi maxamed anaa idinku dhow innii la ashbahkum salaatan birasuuli illah xadiidkaasaa anfici lahaa sheekh albaan oon muran lahayn laakiin labadan uu sheekhu daliishaday cilaa ku jirta labaduba laakiina hase yeeshee kaana suban waa laa yaqnutu kan qunuudi fiiha fi salawaati alhamsi shanta salaad nabigu qunuudka ma joogtayn jirin ilaa idaa dacaa liqowmin inuu qolyo nabigu u ducaynhayaba mooyeen aw dacaa calaa qowmin ama qolyo uu habaarayaba mooyeen yacnii qunuudka joogtada inagu aan joogtaysanay ee salaada fajar waa khasaa'ista shaaficiyada ayib sida bismka in lala jahraba ay khasaa'ista shaaficiya u tahay ayib sufyaan athawrina wuxuu ku daray min asunna in aadan bisinka la jahrin haddaad u aragta bisinka la jahra inay fiican tahay raafida shiicaha tahay ku qoray wiilkii ardaygii shucayb bn xarbi markuu u yeedhay wuxuu yidhi waa inaad u aragta bisinka in la siraysto inuu khayr badan yahay kana khayr badan yahay in lala jaaro saa aaminina caqiida aan soo yeedhiyo waxba kuu tari idan ahlu kuufa way ku adkayd maxaa yeelay shacaar waxay u ahayd bisinkoo lala jahro raafida iyo shiico yay astaan u noqoto saasay oga carari jireen salafku laakiin shaafici asagu hadda wixii uu arka inuu xaq yahay ma barbaro ama raafida ha marto ama muxuuah jadiidiye ha ku dhaqaaqdee halkaasuu maraa fa rubbamaa qaal inuu yidhahdaa laga yaabaa qolodka inagu aanu joogtaynay xadiid ku asaxay ma jiro ee fajarka hal xadiiu abu jacfar araasi laga wariyo min ah, min xadiii anas maa zaala rasul l sl yaqnutu fi salaati اfajri xataa faaraqa اdunya baan ku dhagnaa waana mujmal hataa hadduu asaxo idama anfacahay nabigu waa qunuudi jira baa le qunuudkuna wuxuu noqdaa duul qiyaam wuxuu noqdaa khushuuc salaada fajarna way ka qiraadheen salaadaha kale macnuhu waxaa wey nebi maxamed inuu salaada fajar dheeraynayo muusan ka zuulin qiraacadeedaba qur'aan alfajri uu dabaqahayo ilaa u dhintay gacanuu taago allahuma hadinaa ba akhriyaa meel laguma marka hawshaas annagu waxaa wey xadiidkun waa mujmal sixadiisuna culamo badan baa weerar ku qaada sanadkiisuna sanad aad u tabardaran weeye ayb farubamaa qaala nabigu ku ducaystaa laga yaabaa ugu duceey muslimiintu u ducaynaya allahuma anji lwaliid bna lwaliid saxaabadii mustadcafiinta maka lagu haystay wey اللهمa أنج alw soo badbaad alwليid بن الوليid وسلامة بن هiشhاaم وcayaaشha بن أbي رaبيicata اللaهuma mشdud allah adke oo dhuuji waطأtaka joogsigaada ku joogsanayso calىa mdr ree mdr ilaahu ree mdr maxaa weeyaan maroodiraha ku istaaga ka dhig wey alla waxbaa u reebanoo baabi wey ree mudar waa qurayshteen soo ma aha quraysh iyo qoyskoodii ayib ile mudar way maraani soo abtirkooda ma maro meel fog awow fog buu nabigu qabanhaya saan loo kala hadhinba wixii dagaalkaa galay oo dhan ee nabiga la coloobay ee quraadii laayey ee saxaabadii gumaadoo dhan buu nabigu taabanaya wajcalha allow wadada ka yeel yani ciqaabta waxaad ka yeeshaa siniina abaarooyin ka siniin yuusufa nebi yuusuf abaarihiisi oo kale ah ree masr abaarihii ku dhacay awal ee baabi'iyey ee sabcun shidaad toddoba iyo toddoba iyo toddoba labaatan iyo kow san isdaba taagan ku shidaa wey ayb allaahuma alcan ama muxuu ahaayey intaa doonta allow yani laskaga shabahaya agga culayske agga muddadaba ma ah boqol ba allow ka dhig hadaa doonto allahuma alcan laxyaana reer laxya waa qabiil dhan oo baail isku raacay iyo balaayo iyo muslimiin la gumaad wa ricla iyo reer wadakwaana wa cusaya nimanka laydha ayaguna casat illaaha wa rasuulah ilaahay rasuulkiisba caasiyeene intuba allow waxaa weeye gumaad oo baabi'i ayb qabaailka dushaa laga qaban hadday baail isku raacaan fardiguna xugun ma laha faduguna waa tabac hadduusan hawshu ku jirin ilahay baa ka reebi alaa yaclamu man khalaqa wa huwa alatiifu alkhabiir laakiin madaxyaweyntu iyo girirweynku meeshay xukumeen shacabkuna ka daba rukusay baanu dusha ka qabanaya miskiinka ku dhex jira waxaa weeye allaa ka sooci hadday balaayo adduunya timaadana oobaa la israacinba xadiidka ibni cumar ilaahay subxaanaه wa tacaala qowm hadduu cadaaba fi dunya camahum bilcadaab wtaquu fitnatan laa tusiibana aladiina kafaruu minkum khaasa dalamuu minkum khaasa ayib la kala saari maayo idaa nazla bala bayna wadaaduhu facumu aalixa wasaalix wayna ka daliisha xadiid zaynab jaxsh kii umu salama kii caaisha kii xabsa kulli waa ku yimaadeen qowm baa soo duuli waxay ku soo duuli madiino mise makay ahayd xadiidku makuu ahaa markay ku soo duulaan alkacbay ku soo duulahayaan faidaa kaanuu bibaydaa min alardi khusifa biawalin waaakhirin meel bidac oo daleeda markay marhayaan kii u dambeeyey kii hore dhulka la goynhaya asxaabadu su-aalay ka nabi maxamedow su-aal baan qabnahae dadkii masaakiinta iskala socday see la dhihi qolihii suuqa xanjada iyo looska ka caddaysanhaya ciidanka guurahaya see la dhihi kii qasbanaa la soo dirqiya see la dhihi nab wuxuu uhi kulligood waa laisla jebin oo waa la wada quwaaxi aakharana waa la kala saari ama adduunku waa israacahayaan sheekhuislaam ibnu taymiya wuxuu u daliishaday asagu gaaladu mar hadday nagu soo duulaan oo muxuu ahaa aan isgelayno kala qaadi mayno kala qasbay iyo kaan la qasbin iyo muslimka ku dhex jirayna war u haynin kulli waa isku jabinaynaa ayib maxaa ilaahayba hadhow kala saari maxaa jira ibnu taymiya wuxuu hi allihii yaqaanay ee kala saari jaba hadduu israacshay annagu waa israacinaynaa bu annagu waxba ma ogin bur ma annagaa war hayna wadaadka miskiinka meesha dhex fadhigo maba oginba kan daalimka ma ogin ka qasban ma ogin allihii ogaa yaaba isku qabta markay ciqaab caama ay timid ciqaabtan caamkaana ka annagoo kale weeyo annaga waan wadaynaa buur waar uu gar leeyahay sheekhu markuu niqaashay alfataawa ku gar leeyahay cayni baana asagana sidaa mara fi kitaabi cumdat اlqaari fi sharxi الbukhaari cafwan uma kaana wxaa sal slam yaquulu ku yidhahdaa faraqa min alqunuuti qunuudka markuu dhammeeyo allahu akbar buu odhan jiray fayasjudu sujuudiibu da-aadee rukuucdi waa dhammaatay ictidaalkeedii iyo qunuudkeedi ba isla dhammaadeene alqunuutu fi lwitr witrka in la qunuudo idan sawaabku waxaa weeye sidii uu sheekh axmed shaakir kaga hadlay sharxiisa tirmidi nawaasisha iyo masaa'ibta muslimiinta haysta laga soo bilaaba andalus intay gacanteenna ka baxday samarqada iyo moskana ay gacanteenna ka baxeen gaala adduunkii la wareegtay in la qunuudaa sunno ah idaa nasalat nawaasil daa'ima mana haystee dhowr boqoloo sano maya kun sano wax ku dhow yaa muslimiintu kuwa la qaxiyo kuwa la babi'iyo kuwa dagaalkooda in la qabsado wadaadihii ictisaam maalmaha wax haystan waad ogtihi dowladdii islaamkayd baa ka hor timid ee soomaaliya joogta nafturkooda inay qunuudaan wey haddayba isdhaamaan way hadalla socdo waa tahay marka axmed shaakir axmed shaakir wuxuu yihi raxmat ullaahi tacaala calayhi nawaasishu waa daa'im weeye laga bilaaba ilaa bilaadda ay gacanta ka baxeen muslimiintii baa meel walba lagu gumaadaya ku dhiban ku baaba'san idan naailadu waa iska qunuudku waa iska sunno waxaan oga tegayno waa damiir xumo weeye dhibka muslimiinta haya ee iyo meelaha lagu cuniyo dhibaatada warba uma haysidba ayib bal wadaadka qunuudaad dhihi waa cabdimuu maxaa ka maqan muxuu balaadeedna u soo jeedinhayaa mu waalan yahay mu biyiisa iska cabo aafadaasaa taagan hilibkeenna iyo xubnaheena adduunka meel walba lagu cunhayaa marka waa in laska warqabo haddaana wax kale keri karin muslimiinta loo duceeyo duca maxay ku yeeshaa ayib وكاaن sلى الله عليه وسلم w yqنutu kii ku qunuuda fii rakcaة الwitri witrka ragcadii salaatuleilka markuu tukado ragcadda u dambaysana nabigu waa qunuudi jiray أxyaana mararka qaarkood sidaasuu sheekhu qabto hoosta ku qabtay wuxuuna yidhi أxyaana waxaan u idhi xadiidka sheegaya inuu nabigu qunuud witirka ku qunuudi jiray ubay ibnu kacab basaa wariya nabigu witirka had goor ku qunuudi jiro uu joogtayn jiro daa'imi jiray saxaabadii baa soo guurin lahaa saxaaba badan soo guurin lahaa ummahaatulmuminiin baa soo guurin lahaa lama hayo in marka ubaya hal mar uu arkay oo dhacmo mara ahayd baa xadiidku ku cad hawshaasi baxdigaasi waa baxdi aan sheekha looga horaynin sheekha aan looga horaynin wey ayb marka qowl aan lagaaga horaynin daliil aan lahayn cad waa dhib badan yahay hadduu daliil leeyahay daliilka ama qiyaas ha noqdo ama mxuu aha nas ha noqdee way dhib yar tahay laakiin haddii aan daliil aadan haynin cad waa iska adag tahay nabigu mar hadduu sameeyo sheekh albani agtada ay ka sugan tahay xaggan uu yidhi salluu kamaa ra'aytum usalli ayaananta kada axyaananta kadaa in lala yimaadaa fiican haddaad u jeedo nabigu axyaanan mar buu sameeyey dhe axyaanan haydhihine hal mar arkay ubay ibnu kacab maratan basad axyaanan ka jooji haddii marada bas aad ku qaydayso waqanata fii ragcati اlwitri maratan oo halkii mara uu arkay ahaa ubay ibnu kacab uu arkay axyaanan waxay noqonaysaa marmar dhow goor oo inuu nabigu sameeyey laakiin uusan badinin laakiin maratan waa dafca waaxida soosma kala duwano inuu sheekhu mara gaabsanana way warbay ahayd ka turjumahaya ficilkii nebi maxamed ee marada ahaa inuu yidhaahdo waa la samayn karaa oo qunuutulwitrigu waa fasaxan yahayna warbay ahayd isagoo ictimaadahaya halkan male nabigu uu sameeyey iyo qowlka nabiga isku qabanaya ahaa salluu kamaa ra'aytumuunii usalli in falka iyo qowlku isku qabto uu yidhahdo waa bannaan yahayna war la garta weeye hadduu leeyahay nabigu falkiisi besaan ka turjumaynaana waa inuu maratan yidhahdo axyaanan taasi marka ishkaalkaasaa ku jira wayajcalu wuxuu ka yeeli jiray qunuutu witriga qabla rukuuci rukuucda kadib salaadaha kale ee nawaasisha markuu qunuudahayo waa bacda rukuuc laakiin witriga rukuucda ka hor taa aad bay lagu khaldamaa muxuu leeyahay waan arkay had hoostaas aniga kuusoo jumleeye maa warkiisa kuusoo khulaaseeyey warka waan fiiriyey marka af soomaali baan kugu sheeg misana carabi ku akhriyaad rabtay dhibba ma laha sawaabku waxaa weeye nebi maxamed inuu ku qunuuday witrka ma sugna min xayu sanac alxadiiiya xadiidka ubay ibnu kacab ee sheegay riwaayada sheegaysa nabigu inuu witriga ku qunuudayna waa daciif munkara cinda alxufaad axmed bn xambal baa caddeeyey shuc baa caddeeyey axmed saciid alqaطaan baa caddeeyey ibnu khusayn baa caddeeyey abu daawuud baa caddeeyey ibn cabdilbar baa caddeeyey waa xadiid munkara ضaciifa laa yaصix alqunuutu fi اlwitri laa yasux can rasuuli اlahi iطlaaqan taasi ha la ogaado difaaca uu sheekhu difaacayna waa difaac aan waafaqsanayn qawaacidka xadiidka inamaa huwa haabitu can rasuuli اlah cafwa can الصaxaaba inamaa huwa haabitu can asxaabi rasuuli الlah asxaabta nebi maxamed yaa witirka qunuudi jirtay oo taraawiixda ragcaha u dambeeya qunuudi jiray ayib hawlkaas marka intaas ku daaya wacallama wuxuu baray alxasan bn cali bn abi aalib buu baray radi allahu tacaala canhu an yaquula inuu yidhahdo ku ducaysto idaa faraqa markuu dhammeeyo min qiraa'ati quraan akhriskiisa fi lwitri witr gudihiisa allahuma hdini allow ihanuuni fii man hadayta intaad hanuusa allow igu dar wacaafini allow icaafimaad iyo fayoobisii fii man caafayta intaad caafiday aakhariya adduunba iimaaniya iyo badan iyo saxaaba aad siisay iyo muxuu dhan walbaba watawallani allow iga gacaldhigo fii man tawalayta cidaad intaad ka gacligata alla igu darweeye ama aad maamushe maamul wanaagsan oo ayaga u dan ah wabaarig li alla ii barakee fii ma acayta waaad isiisay waxaad isiisa oo adduunyaa ama diina ama caqli ama cilmi ama caafimaada ama camal saalix alla ii barakee waqini alla uga ilaali shara maa qadayta waxaad xukunta sharkiisa maqaadirta rabbi soo daysaad xukumayso sharkeeda alla iga badbaadi hadda hadday igu dhacdo sabir wanaagsan allow isi weeye igana ajirsi fa inaka taqdi adaa wax xukuma walaa yuqda calayk wax laguu xukumi karaa ama lagu saari karana ma jiro wey adaa adduunka xukuma xukunka rida axad ku xukumi kara ama wax ku saari karana ma jiro wa inahu laa yadullu mana dulloobo man waalayta axadkaad xidhiidhiseed gacal ka dhigato asagaa casiizo sharaf leh walaa yacizu sharaf ma yeesho man caadayta cidaad colaysatana tabaaragta rabbana watacaalayt allaw sarraysa oo khayr badnaata laa manja minka meel lagaaga badbaada ma jiro ilaa ilayka adiga mooyeen meel loo baxsado ama loo cirsado oon adiga ka ahaynna allow ma jirto xadiidkan xasan bni caliy nabigu markuu dhimanaya sideed jir sagaal jir buu ahaa witirka inaan ogu ducaysto ama salaada fajr ogu nabiga bar wadaaddo badan baan ka qaba wadaaddo badan baan ka qaba waxay leeyihiin sida sugan waxaa weeye nabi maxamed baa xasan baray ducadan oo yidhi aabbow ku ducayso ducadan ilaahay ku bari ku ducayso salaad fajr in la sheego ama wutir la yidhaahdo ama qunuud la sheego waa shaad ama waa munkar bay tahay wadaado badan marayaan nimanna waa xoojiyaan waa difaacaan sida saaxib anis saari fii taqriij axad bath albaari iyo sheekh albaani iyo xaafidna xajar iyo wadaada difaaca ayib nimanna waa daciifiya mutaqadimu taakhirinba altashahud alakhiiru midka ugu liitoon waa un qunuudkan salaada fajre weligii un salaadaha laga maagay ee asaga la daba taagan yahay niman kutub ka qoray keligii inuu sunna yahna waaba jiraanba waxaa waa maan berey maan bilaal baan maqli jir waa la kala dhaqaaqahaya atashahud اlakhir atixiyaadka u dambeeya wa wujuub الtashahudi axtiyaadka u dambeeya iyo wujuub tashahud midkood iskaga midkood iskaga gaabsadaa banaanayd wujuub tashahud alakhiir baa iska fiicnaan lahayd soo saa ma fiicnaateen labada tarjamo ee isdaba yaalla ayib uma kaana salى اllahu alيه wasalam rasuulku ilah wuxuu bacda an yutima rakcata araabicata ragcadda afraad intuu dhammaystiray kadib yejlis wuxuu u fadhiisan jiray litashahud alakhiir atixiyaadka dambe u fadhiisan jiray wa kaana yamuru fiihi wuxuuna ummadda fari jiray gudihiisa bimaa amara wuxuu soo faray bihi maagaba fi lwali atixiyaadkii hore ee koobaad wayasnacu wuxuuna samayn jiray fiihi fi tashahud alakhiir atixiyaadka dambe maa kaana yasnacu fi lwali ka hore wuxuu ku akhriyi jiray ilaa annahu kaana wuxuu aha nabigu hase yeeshe nabigu wuxuu ahaa yaqcidu kii fadhiista yaqcudu kii fadhiista fiihi fi tashahud alakhiir xaala kowni mutawarikan uu sin dhuldhiganhayo kaana iftiraash buu ahaa oo lugtaasaa loogu fadhiistaa midka u dambeeyana lugta bidix og ininka aragtay xagga la sinta lagu fadhiisto yufdi asagoo gaadhsiinaya biwarikii sintiisa biwarikii sintiisa alyusra bidix ila alardi dhulku gaadhsiinaya wayukhrij wuuna saari jiray qadamay labisa adinna min naaxiyati waaxidatin hal barbar buu ka saari jiro barbarka midig ah lugti bidi aggay aaday tii kalan aggayba sii joogta lafdigan wayukhriju qadamayhi min naaxiyatin waaxida waa lafdi aan asaxaynin waxaa la tafaruday ibnulhayica cabdullahi ibn layica ku khilaafay ruwaadda inteeda kale xadiidka warisa sanadkuna waxaa ku jira wadaad la yidhaahda miqdaam ibnu daawuud asan daciif ah intaasi ma sugno wayukhriju qadamayhi min naaxiyaةi waaxida wayajcalu اlyusra lugta bidix wuxuu yeeli jiray taxta faqidihi wa saaqihi wayajcal yusra lugta bidix ama adinka bidix ama dhudhunka bidix ama kubka bidix wuxuu yeeli jiray taxta faqidihi wa saaqihi اlyumna w bowyadiisa iyo dhudhunkiisa midig hoos u geyn jiray soosaa lama yeelo asaadi hadda yeeshaan un wey wayanib yumnata midigna waa qotoban jiray faraheedu ku istaagi jira hade waa sidaa taqaanaan atiyaadka laba tiyaadka warubama waxaa laga yaabaa farashahaa inuu goglo in lugta midig uu goglo usan qotominin baa laga yaaba oo uusaa yidhaahdo tan hadda mayna soo marina ilaa hala tijaabiyo aaway wadaadki waa loo tijaabin jiray warubama farasha halka soo fadhiiso booska adigaad maanta gabtay atiyaadkii u dambeeyey u fadhiiso horta kii u dambeeyey tawaru tawaru kii u dambeeyey tawaruk samee atiyaadka u dambeeyaan ku fadhigiisii baan rabaa atiyaadka u dambeeyey lugti bidixda hay ay u fadhiiso lugta hadda ma qotontaa saa u dhig seexi agga agga u bixi agga u bixi seexi dhulka dhig iska durka say u fadhiista waka wadaaddo qaabkaasi ay u sheegaan nimanna waxay le ma ahee waa in la laababa laab celi sidaan diidana waka warubbamaa farashahaa labadaasba waa la sheegaa laakiin taa maadaama istiqbaal qibla ay khilaafayso tii gudubka ahayd yaa dhaanta mm. baaraka alla fiik warubama waxa laga yaabaa farashaha inuu gogla laga yaabaa lugta midig uu goglo xadiidkeedana abu daawuud buu ku yimaadaa iyo abu cawaane iyo muslimba waa ku yimaadaa hadduu taa u jeedo waa sax laakiin maadaama hadda muslim iyo abu riwaayada odhanaysa atixiyaadka u dambeeya lugta yaan la qotomina ha la gogl abu daawud bayna ku maray laakiin warubamaa farasha haddii loo celiyo lugta bidix loo celinayo waxaa weeyaan wuxuu u fadhiisan jiray atixiyaadka u dambeeya siduu u fadhiisan jiray atixyaadka hore labada macnaa ku khaldamina iftiraashka caadiga ah oo in midigtana la qotomiyo tana la barkada ah iftiraashka caadiga ah labadaa macnaba way dhici kartaa haddii loo jeedo itixiyaadka dambe in la iftiraasho kaiftiraasha اlatixiyaat اlأwal waxaa wariya muslim abu cawaan haddii loo jeedo atixiyaadka u dambeeya lugta midig ma qotomin jira mar buu seexin jiray abu daud baa wariye sunankana kusoo mara labada macnaba waa suuragal axyaana mararka qaarkood wa kaana sal l sl yulqimu kii geliya kafahu lyusra sacabkiisa bidix rukbatahu lowgiisu gelin jiray yani lowga afkiisa iyo wax isku qaban jiray gaanta w gacanta ayb yataxaamalu calayha isagoo cuskanaya gacantuu cuskanaya gacantuu cuskanaya iska kor saari maaye low ku qabanaya w markuu fadhiyo gacanta mid agee la dhigi waa inaad saarta jilibka fiiqiisa iyo gacanta aad is saarto ilaamka saasaa looga jeedaa gacantii baad wadi weeye booyada bartankaad dhigi mayse lowga bartankiisaad dhigi mayse lowga afkiisaad gacanta gaadhsiin weye marka waa lowgu waxaa weeyaan wey waa mas ama yaxaas afka kala haya ood gacanta u geysay yulqimu sidaasaa looga jeedaa afku ka gelin jiray lowga gacanta saas weye ayib wasana wuxuu jideeyey fiihi الsalaaةa calayh in lagu saliyo xadiiadka dambe in nabiga lagu saliyu jideey kamaa sanna siduu u jideeyey daalika arrinkaas fi tashahud ilaw atixiyaadka koobaad waqad madaa hunaaka atixiyaadka koobaadna waxaa ku soo hormaray dikru siyaqi alfaadi sheegideeda alwaalida ka soo aroortay fii sifati الsalaati calayhi qaabka nabiga loogu sali lahaa ku timid waan soo hormarinay buuri wujuub الsalaati calى الnabiy wujuub salaati cala nebi waa hawl annaga nagu eedeey nabi maxamed lagu saliyo hawl annaga nagu eedeeya weeye shaaficiyada ayaa wujuubka la tafaruday ayb wax caddeeyaoo tansiisiya shaaficiya ka hor ma jirto ibnuqayim waa difaacay e, jalaa lafaam fii fadli salaati calaa khayr اlanaam iyo e, ibn xajar haytami waa difaaceen in muslimiintu ay leeyihiin nabiga in lagu saliya salaada gudaheeda iyo duco walboo lala imanaya way fiican tahay waa sunno muran ma laha taa iyada ah inay khayrto wanaag tahay muslimiintu iskuma haya waxaa laisku hayaa waa waajib ninkii ka taga salaadiisu ay burayso hawsha shaaficiya lagu haystana waxaa weeye salliga nebi maxamed atixiyaadka dambe ruuxii ka taga salaadiisii way buraysaa rugni buu ka tagay bay taagan yihiin midaasi shaafici loogama horreyn ayib kas iyo kama haddaad oga tagto salaadada waa baala isqanmi raahuya asagu wuxuu ihi haddaad kas oga tagtona waa ka kac haddii aad kamana waa fasaxantaha waxba laguma haysto shaafici baana ka horrey ayib intaasi daliil ma laha marka la soo gebagabay hawsha ayada waqad samica sal ly slam muxamed rajulan buu maqlay yadcuu ku ducaysanaya fii salaatihi salaadiis gudaheedi lam yumajid illaaha tacaala ilaahay aan ammaanin oon sharfin walam yusalli cala nabi nabigan aan ku salliin faqaala nabigu wuxuu yihi cajila haada kani waa degdegay uma dacaahu waa u yeedhay faqaala lahu wuxuu ku yidhi waligayrihi muslimiinta kale ku yidhi idaa sallaa axadukum midkiin hadduu tukanayo falyabda ha ku bilaabo salaada bitaxmiidi ilaahay mahadintiisa ha ku bilaabo waاthanaa'i calayh rabbi inuu faallo ammaano ku bilaabo uma yusalii cala الnabiy nabiga ha ku saliyo wa fii riwaaya liyusalii ha ku saliyo cala اnabiy uma intaa kadib yadcu ha ku ducayso bimaa shaaa wixii uu doono xadiidka waxaa la tafaruday sidan odhanaya xumayd ibnu hani nin la yidhaahdo waana saduuqun laa ba'sa bihi tafarudkiisuna maa la aqbaali mise masale khilaaf ka taagan yahaw xadiidka saxdiisi fartaasaa ku gudan hadduu asaxo daahirkiisu sheekha ma taageerayo xadiidku daahirkiisu wuxuu tilmaamayaa ducadan iyo hawshan iyo salliga nabiga in la geliyo cinda alistiftaax ducaa listiftaax in la geliyaa ka muuqata war ma ujeedaan meel kale u socda idaa sallaa axadukum falyabda bitaxmiidi rabbihi wahanaa'i calayh waa ducaa listiftaax hawsheeda wey uma yusalli cala اnnabiy uma yadcu bimaa shaa hawshaa wax qabana ma jiro xadiidka zaahirkiisa waxaa weeye idaa sallaa haddaan ku fasiro markuu ruux salaadda dhamayso u ducaysanay ducadii ka dambaysay adbaara salawaat ee wahaabiyadu noo diideen xaggana fiicnayd ayib in lagu fasiro ila adducaau bacda adbaar salawaat mustajaaba laiska oga lakin wahaabiya far baa noo taagan waa diidan yihin ayib waxay ku diideenna uqbana ma jiro weligaa iska ducayso ilahna bari shanta salaadood yaan lagu gaadi ya jamaca maysidin xataa fardan bay diideen risaalad bakr abu zayd maa akrin miya ducada jamaaciga wahaabisa ma diidin abu isxaaq ashaadibi baa diiday maalikiye badan baa diiday xanafiye badan baa diiday tol baad helaysa taas hawl wahaabiye ma aha hawsha wahaabiye lagu haysta waxaa wey xataa keligaa gacmaha ma taagi kartid adkaarta hoosta baad ka wadi bu ku leeyahay allahuma acinna calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaatika hoosta ka wadi laakiin saa ma dhihi kartee ku dheh halkan bidca idaafiya weeye ku dheh hawshaasi sheekh shaadiba ku noq taصxiix ducaa buu kaga hadlay bukar abusayd saladh khaasuu ka qoray aad baa hawsha iskugu dhib xadiidkan laba mid un weeye in salliga la gelinayo ducaa ulistiftaax la raacin iyo in uu ka hadlayo ducadii salaadaha ka dambaysa labadaa mid unbuu daahir ku yahay laakiin tashahudka u dambeeya ha lagu khatimo meesha ma taalo ayb asagoo muran ka tagaen sixadiisaba wa samica rajulan buu nabigu maqlay waxaana diidahay iga waxaan aad ugu baga abubakr maxamed ibraahim mundir oo aimatu shaaficiya ah wuxuu yidhi shaafici markuu ka hadlay hawshiis ilah baana le wax xadiioo tusahaya buu i in salliga uu waajibaya ma jiraan bu meeshaana la dhigahayo xadiidkii mascuud buu daliishaday en shalay soo maray mise daraad midkiin muxuu ahaa markuu halka atixyaadka u dhammaysa ha yidhaahdo uma liyatakhayar min adducaa'i ajabahu ilayh bifatxi اlbaai ajabahu ilayh idan halkaa nabig wuuu dhigay bu atiyadka intaas ku dhan yahay wixii intaa ka dambeeyo ducada kaad ka doonto doora adugu sali lama sheegin buui axaadiitii aad soo tashahud ka sheekaysoo dhanba sali lama soconin saxaabi walboo nabigu uu faray salaad u sheegayna sali ooma sheegin musii salaati looma sheegin war saligan aad halkaa dhigtayna tale ninka ka taga salaadis waad buraysaa muxuu ahaa xadiid qumana aan lahayn oo hadda sixadiisii laysku waafaqayba aan lahayn dalaaladiisana muran ka taagan caaa la ka waran salligana wuxuu hi yakfiika tashahudu min asalaati cala nebi sal slam naqci baa la weydi kadaalika idan hawshaasi hawl adag weeye ma fiican yahay shaaficiyu waa fiican lahay lama diidano muslimiinto dhan salliga nabigu inuu fiican yahay oo salaadda u fiican yahy o ducada in la waajibiyo ninkii ka tagana salaaddii laga buriyo waxay u baahan tahay tiirar waaweyn samca rajulan buu maqlay yusalii tukanaya famajad allaha ilaahay buu majad allaha ilaahay buu sharfay oo ammaanay waxamadahu xamidahu waanu ku mahadiyey wasalla cala nabi buu ku saliyey faqaalna wuxuu ihi udcu ilaahay bari tujab waa lagaa ajiibaya wasal ilaahay weydiiso waxaad tucta waa lagu siidhe xadiidkan wuxuu faa'iideeyey inay fiican tahay oo ninkii intuu ducaystay nabiga ku saliya ducaysta in la aqbali istixbaab buu faaiden wujuub ma faa'ideynay wujuub meeluu ka faa'ideyn ma ay jirto sheekh albani iyo shaafici iyo wadaado dhowro taabiciina hawshaa waa qabaan laakiin adiladeedu ma tabarbadno wاllahu aclam